بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waa darsigeeniyo cashirkeeni toddobaad ee kitaabkii safiinat الnajaa lilcaalim alfaqih almucalim salim ibn cabdillaahi alxadrami waxaana joogno cashirkeenu ka bilaabanayaa acdaaru الsalaa mualifku wuxuu yihi faslun acdaaru الsalaati اthnaani fasalkan wuxuu ku saabsan yahay cudurdaarka qofku uu salaada haddii uga tago uusan ku dambaabeynin acdaaru salaati salaada acdaarteeda iyo cudurdaarkeedu qofkii uunan dembi ku lahayn haddii ay ku dhaafto ay kaga tagto ithnaani laba wey midka koowaadi annawmu hurdo wey qofkay hurdo la tagto isagoo hurda salaadii ay sidaa waktigeedii ku tago ku dhaafto dembi ma laha cudurdaarka labaadna waa nisyaanu halmaan weeye qofkii halmaama oy maskaxdiisa iyo xasuustiisaba ka baxda salaadii ilaa waktigeedii dhammaado oo la dhaafo isna ka tegitaankaa dembi kuma laha waxay bukhaari iyo muslim saxiixeynkooda ku wadiyeen min xadiii abi min xadiidi anas ibni malik radi allahu canhu waardaahu in nabigu yihi man naama can isalaati aw nasiyahaa falyusalihaa idaa dakarahaa qofkii salaada ka seexday hurdo dhaafiso ama halmaamo ay halmaanba kaga tagto ha tukada markay xasuusto fa ina dalika waqtuhaa markaa uu xasuustay ama soo toosay ayaa waktigii salaada isaga u ah riwaayo kaleo xadiidka asaxday iyadana waxay leedahay laa kafaarata lahaa ilaa dalik kafaara gud ama booskii salaada gudi karoo buuxin karaay oon tukashada ahayn ma jirto sidaas darteed halkaa waxaynu ka faa'iidaysanay qofkii inaanu wax dembi a ah lahayn nisyaanka iyo halmaanka gaar ahaan axaadiid kaloo badan baa ku soo aroortayo in allaha wadaca can ummati alkhata'a waannisyaana wama stukrihuu calayh gaf iyo halmaan iyo wixii lagu qasbay ummadda ilaahay waa u dhaafay nabigu sal ly slam qur-aankana nisyaanka iyo halmaanka waaba sheegayo aakhirka suuratu ay ku tiilay rabbanaa laa tu in nasiinaa aw akhtanaa haddaan halmaano ilaahayna wuu aqbalay inuusan dadka u qabano fii saxiixi muslim iyo keyrkii waxaa ku sugan nabigu sal ly slam inuu yiri ilaahay wuxuu idin yihi qad facaltu waan yeelay arrintaa waan idinka aqbalay labadaa haddaba qofkay salaadu ku dhaaftaay dembi ma laha laakiin iyadii waa inuu tukado wax kaloo booskeedii galayaay ma jiraan faslun shuruudu salaati thamaaniyatu fasalkanna wuxuu kaga hadlay shuruudda salaada lagaa doonaya asixitaankeedu waa sideed haddii aada doonayso salaada aada tukanaysay inay kaa asaxdo sideeddaa shardi inaad ilaaliso oo aada diyaariso inta aadan salaada gelin waayo qayb waxay la xidhiidhaa kamidihii rugni arkaanta salaada kamidahoo niyada ah shuruudu salaati salaada shuruudeedu thamaaniyatun sideed weeye ay shuruudu sixatihaa shuruudda ay kaga asaxayso kow tahaaratu lxadathayni labadii xadadba inaad daahir ka tahay waa xadadkii weynaa ee qabayska waajibinayay iyo kii yaraa ee weysada waajibinayayba inaad ka daahir tahay wey xadadka qabayska waajibiya waynu soo marnayoo muujibaatlgusligii weeye xadadka asqarka ahna waa nawaaqid wuduu waa inaad beri ka tahay haddii aadan weyse qabinna kaa asixi maysa salaad waa nabigaa yidhi sala allahu alay salam laa tuqbalu salaatun salaatu man axdatha xataa yatawada qofkay weyse ka jabta salaadiisa lama aqbalo ilaa uu weysaysto siday bukhaari iyo muslimba ka wariyeen can abi hurayrata radi allahu canhu wa ardaah tan kalena dee kii yaraaba haddii salaadii la ansixi weyday ka weynna waa min baabi awlaa junubka iyo xaa-idada iyo waxa xaaraamta kaa ah salaadaynu kusoo marnay shardiga labaad wa tahaaratu inaad daahir ka tahay weeye can inajaasati najaasada fi thawbi maryahaaga iyo dharkaaga iyo walbadani jirkaaga iyo walmakaani booska iyo meesha aad ku tukanayso tii hore tahaarat lxadath bay ahayd tanina tahaaratu lkhabathi waannajaasati weeye waa in dharkaaga uu daahir yahay sida ilaahayba u yidhi wa thiyaabaka fa tahir dharkaaga daahiri nabigana calayhi salaatu wasalaam asmaa binti abi bakrin radia allahu canhuma wa waxa ay ka warisay inuu yidhi nabigu idaa asaaba thawba ixdaa kunnas addamu hadduu midiin dharkeeda uu gaadho dhiig min alxaydati oo xayda dhiigga xaydku waa nijaase faltaqrishu uma ltandaxu bilmaayi uma tusallii fiih faltaqrisu intay jajabisa ka xoqdo uma ltandaxu bilmaai biyaha ku dhaqdo uma tusalli fiiha ku tukato waxaa kaloo sugan xadiid kale oo imaamu axmed iyo ibni maajah iyo ibni xibaan fii saxiixihi ay ku wariyeen kana wariyeen xadiidka jaabir ibni samurata radia allahu canhu a ardaah oo saxiixa wuxuu leeyahay nin baa nabiga u yimid sala allahu alayhi wasalam markaasuu weydiiye yihi ma ku tukan karaa dharkii aan xaaskayga ugu tageen ugu galmooday markaan xiriirka iyo galmada samaynayay dharkii aan qabay ma ku tukan karaa nabigu wuxuu yihi nacam ilaa an taraa fiihi shay-an fatasilah inaad wax ku aragto waad ku tukan kartaa inaad wax ku aragto ood markaa iska dhaqda maahane daba dharka inuu daahir yahay baa la doonayaa amaa jirkaaguna dharku lamid yahayoo najaasada gaadhay tii kaadida iyo tii madigi iyo jidhkaaga wuxuu gaadhay ka dhaq waa cali lagu lahaa nabiga sal ly slam madihii ku lahaa makaanka iyo booskana masaajidda waxa laysu faray in la daahiriyo najaasaadka in laga fogaado waayo shardiga saddexaad wa satrulcawrati cawradii in la asturo waayo asturka cawrada iyo isqurxinta guud ilaahay baa qur-aanka ku yidhi khuyaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid reer bani aada bani aadanow dharkiina quruxdiina iyo sharaxragadiina qaata markastoo aad tukanaysaan waxaana nabiga ka sugan caleyhi isalaatu wasalaam min xadiidi bahzi bni xakiimin can abiihi can jaddihi oo xadiid xasan ah ixfad cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ka qari xaaskaaga iyo addoontaada maahane dee dadkii markaad tukanayso cawradaada inaad qarisaa lagaa rabaa markaas aniga waxaa la weydiiyey keligay haddaanahay ka waran ilaahay baa ku xaq badan bu inaad ka xishooto cawradaada ad qariso imaamu muslimna fii saxiixihi wuxuu ku wariyey can ilmiswar ibni makhramata radi allahu canhu wa ardaah inuu nabigu yidhi laa tamshuu curaatan idinkoo qaawan ha soconina haddaba cawradii in la asturo nabigu alay slam waa kii kulahaas aynu soo waynu mari doonaa waynu soo marnay xadda cawrada la asturaya waynu soo marnay laakiin qof qaawan salaad kama asaxda shardiga afraad wa istiqbaalu lqiblati qiblada inaad u jeedsato weeye xagga maka aada u jeedsato taana qur-aanka ina amrayo fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami baa nabiga lagu yidhi xagga masjid masjidulxaramka u jeedso innagana waxaa liinugu yidhi maa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra meel kastoo aada joogtaanba wejigiinna xaggiisa u jeediya shardiga shanaad ee asixitaanka wa dukhuulu lwaqti waktigu inuu soo galo way salaada markaad tukanayso waa in waktigeedii joogo waktigeedii ka hor ma tukan karti ilahayna qur-aanku ku yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan salaaddu waxay ku noqotay muslimiinta mu'miniinta dushooda kitaaban waajib mawquutan oo waqti iyo xilli iyo zaman leh buu ka dhigay marka saas darteed usalli farda duhri oon waqtigii la gaadhin lagaa yeeli maayo laga aqbali maayo mana ka asaxayso shardiga lixaad walcilmu inaad ogtahay weeye bifardiyatihaa inay farad iyo waajib salaadu kugu tahayna inaad ogtahay weeye waayo niyada oo tiir iyo rugni salaada kamida ah sidaa inoo iman doonto inshaa allahu tacaala waxay asaxaysaa un inaad farad iyo waajib niyooto haddii aadan ogeyn ba inay waajib kugu tahay ma niyoon kartid weysada iyo qabayska iyana shardi saas oo kaleeta a ah waa inugu soo maray dhowr jeer toddoba wa laa yactaqida waa inuusan caqiideynin fardan waajib oo min furuudihaa kamida waajibaadkeedii sunnatan waan isuna caqiideynin shardigii hore duubduubka salaado dhan buu ahaa shardiga dambe adoo salaadii waajib inay tahay og qeyb waajibaadkeeda kamida waa inaadan sunno ahaan ka rumaysnayno aadan sunno ahaan u niyoonin sababtoo haddaad sunno ka rumaysan tahay dee maba samayn kartido waajib ahaan uma niyoon kartid sideeda ugu dambeeya waijtinaabu lmubtilaati waxyaabaha salaada jabiya inaad iska ilaaliso oo socodka iyo cuntada iyo hadalka iyo waxyaabaha inoo iman doona ee mubtilaatu salaadka la yidhahdee buriya iyana inaad iska ilaalisa weye ayib bismi llah kadib mualifku wuxuu ga gudbay xadadka inuu cadeeyo wuxuu yihi alaxdaathu xadadka qofka ku dhaca ee shardigii u horeeyey xadad inuu daahir yahay labada xadad aan nidhi ithnaani laba wey asqaru mid yar wa akbaru mid weyn shardigii u horeeyey ee shuruudda salaada ee sideedda ahaabuu tahniyada iyadoo laba laga dhigayo soo arooray tahaaratu lxadathayni labadiibuu fasirayaa marka alaxdaasu xadathiyadu itnaani laba weeye asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn falasqaru midka yari maa awjaba wixii waajibiye weeye alwuduu'a weyso xadath asqar waxaa la yidhaahdaa wixii weyse waajibiya waa nawaaqid lwuduu'i wey wixii weysada jebinayay aan soo marnay baa xadathun la yidhaahdaa nawaaqid lwuduugana afar weye waa ki ina soo yirhi afartaasaa waxaa la yidhaahdaa xadath asqar ah walakbaru ay walxadathu lakbaru xadathka weynna maa awjaba algusla isna qabays wixii waajibiyaa la yidhaahdaa waynu kusoo marraa bilowa cashirkii afraad muujibaatu lgusli sittatun lixdaana xadath akbar baa la yidhaahdaa waxa inaad ka daahir tahay la doonayo waa shan ka mida ah. ka lixaadoo mayid ka yahay dee meyd sanaad maba tukadaba shardiga labaad ama shuruudii salaada ee sideedda ahaa shardiga saddexaadna wuxuu ahaa satru lcawrati cawrada in la asturo cawradii xaddeedii buu halkan kaga hadlayaa waa saddex qayboodah oo wuxuu yihi ama afar buu ka dhigi doonaa alcawraatu cawrooyinkuna arbacun afar wey cawrada asturkeeda markaan ka hadlayno keliya salaad meehee xataa salaada khaarijkeeda wey wa ilaa cawrada salaada la xidhiidhaay waa labo labana waa khaarija salaati kow cawratu rajuli ninka cawradiisa mutlaqan isagoon la kala qaadin xor iyo addoon miduu yahay ama xor ha ahaado ama haddoon ahaado waxaan la kala qaadaynin waa addoonka iyo xorta hadalkaa wuxuu gogolxaal u yahay dumarka cawradooda marka la tagaa la kala qaadaya qeybna halkan ay la soconaysaa ko cawraturajuli ninka cawradiisa mutlaqan iyadoon la kala qaadin addoon inuu yahay iyo xor inuu yahay iyo walamati iyo wacawratu lamati addoonta cawradeeda fi salaati salaada marka lagu jiro maa bayna asurati waalrukbati inta udhaxaysa xudunta iyo lowga waay asuratu waa xudunta warukbatuna waa lowyaha wuxuu ku leeyahay ragga iyo haweenka addoommada isku cawro weeye salaada lagu jiro arrintaasi waa nin fuqahadeena shaaficiyadii rag badan ay qabaan amaa ragga xadiidkii jarhad iyo weeyo cawrada raggu maa bayna surati warukbati waa ama salaadaha ku jiro ama yaanu ku jiri amaa cawratu lamati inay tahay maa bayna surati warukbati waa mas'alo khilaaf ku jiro oo halkan aan ahayn ka hadalkeeda laakiin madhabku waa sidan laba waa cawratu lxurati haweenta naagta xortaa cawradeedu fi salaati salaada jamiicu badaniha jirkeeda oo dhan waaye maa siwa alwajhi walkafayni markii wejigiiyo labada kaf iyo labada cumaa cumood laga soo tago wejiga iyo kafa kafaynka cumaa cumaha ah wixii aan ahayn jirkeeda naagta xortii waa inay qarisaa markay salaada tukanayso waana xadiidka asmaa binti cumayse asmaa bint abi bakare abu daawud iyo keyrkii warinayeen sheekh albanina waa xadiid xasana irwaalkhaliilka uu ku lahaa kitaabkiisa irwaalkhaliil kun toddoba boqol sagaashan iyo shan ina almar'ata idaa balaqat ilmaxiid laa yasluxu an yuraa minha ilaa wajhaa wa kafayha calaamaat lbuluuqaana kusoo maray xadiidkaas haweentu hadda ee gaadho caado gaadho iqaan gaadho ma fiic ma haboono ma banaana in laga arko waxaan wejiga iyo kafaynka ahayn in laga arka ma banaana wa cawratu lxurati naagta xortaa cawradeedu haweenta xortaa cawradeedu fi salaati markay salaada ku jirta gaar ahaan jamiicu badanihaa jirkeeda oo dhan wey maasiwalwejhi markii laga reebo wax kasoo haray wejiga iyo walkafayni kafaynka iyo cumaacumaha wixii kasoo haray ah labadaas waa cawraadka salaada la xiriira wey amaa cawraadka hayri salaad la xiriira waa labada kale oo kale ah saddex waa cawratu lxurati haweenta xirtaa cawradeeda iyo walamati iyo haweenta adoonta a ah labadaba cinda alajaanibi rag ajaaniba markay la joogaan jamiicu lbadani jirka oo dhan waaye jirkooda oo dhan cawra waaye tan iyo wejiga wejigooda waa inay qarsadaan maadaama la yidhi gawaantay fitan darteed loo amray xijaabki caaisha radiallahu canha waa kay tiri xataa iyagoo xujaya markay dadna sooma wejiga inay fiidaan waajib tahay markay ragna soo maraan maradan korka iskaga sii dayn jirnay wejiga kuwayna qaban jirin laakiin tay fororsadaan bay kor iskaga sii dayn jireen marka wejigeeda xataa waa inay qarisa buu leeya ajnabi markay la joogto afar waa qeybtii ugu dambeysay waa cinda maxaarimihaa haweentii xorta ahayd markay xaarimteeda la joogto haweentu iyo wa nisaa iyo haween kalena maa bayna surati warukbati waaye lagu xudunta iyo lawyaha inta udhexaysa haddaba qabadha xorta markay reerkooda iyo saaxi haween kale dhex joogto ama ragga ay jahalkeeda iyo qaraabadeeda iyo aabaheeda iyo walaalaheed la joogto xudunta iyo lawyaha inta udhexaysa waa cawraa inta kala xora afartaas buu cawraadkii ku gabagabeeyey mualifku raxima llahu taala kadib wuxuu galay salaadii baa la gudan karaya arkaanteeda iyo tiirasheeda faslun arkaanu salaati salaada tiirasheedu sabcata cashara toddoba iyo toban rugni weeye toddoba iyo tobanka rugni ee unoo sheegi doono kan ugu dambeeyaay waa in la kala hormariyo camal gaara isagu maaha oo isagu camal gaara oo gaar loo tirinayo maaha mar hadduusan camal gaara ahayn lix iyo tobanka soo hadhay inta badan xadiidka abi hurayra ee bukhaari iyo muslim wariyeen ee almusii fii salaatihi ninkii salaada xumeeye nabigu ka saxayeyah bay ku yaalaan arkaantan inta badan mid walba markaa maraynana jumlada ka khusaysa baynu sheegi doonaa inta soo hadhayna inta badan adilay leeyihiin alawalu rukniga tiirka ugu horey anniyatu wa niyaduna waa xadiidkii cumar radi allahu canhu wa ardaahu inama alacmaalu binniyaati arbaciinka ku wada acmaashu waa u niyada wa inamaa likuli mriin maa nawa qof walbana wuxuu niyadu leeyahay hadda maxaad gelaysaa salaad baad gelaysaa salaadaad gelaysaa maxay tahay ma farad baa ma sunna sunan farad haddii ay tahay ma duhur baa ma casar baa ma maqrib baa ma cisha waxyaabihii oo dhan baa niyada saa darteed lagu kala saaraya ee loogu baahan yahay athaniya funiyati ka laba takbiirat lixraami takbiirta xirashada salaata lagu xildhaweeye isna xadiidka almusiyi fii salaatihi bukhaari muslim wariyen waxaa ka mid ahaa nabigu inuu yiri idaa qumta ila salaati fakabir haddaad salaada u istaagto allahu akbar dheh xadiidka cali ibn abi aalib ee abu daawuud iyo axmed ibni maajah iyo warinayeenna nabigu waa kii lahaa salaada markuu ka hadlayay miftaaxu salaati tahuuru wa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliim salaada furaheedu waa inaad tahaaro qabto xirashadeeduna waa allahu akbar tan bixitaankana waa asalaamu calaykum asalaamu calaykum ruknigaana xadiidka mar labaad baynu ku sheegi doonaa insha allahu tacaala athaalithu rukniga saddexaad alqiyaamu waa istaag cala alqaadiri qofkii awooda fi lfardi faradka faradku waa lagama maarmaan haddaan awoodo inaad istaagto xadiidka cimraan ibnu xusein ee bukhaari buu werinaya waa wuxuu ahaa nabiga casan wuxuu ku yihi salli qaa'iman tuka adoo taagan fain lam tastadic haddaadan awoodin fa jaalisan adoofa mafaqaa adoo fadhiya fain lam tastadic haddaadan awoodin facalaa janbin dhinaca saar waa qofkaan taagni awoodin waayo qofkii awooda fii xaqihi waa tiir tiirasha salaada ka mid ah cumar waxaa kaloo laga wariyey radi allahu canhuma wa oo imaamu xaakim fi lmustadrag uu ku wariyey sheekh albanina saxiixu ljaamici sagiir uu ku sheegay saddex kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba salli duka qaa'iman adoo taagan ilaa an takaafa algaraaqa inaad biyaha ku dhacda inaad ka baqda maahan dad doon saaran baa laga hadlayay oo badda dhexdeeda ay ordayso bal taalin ku tuko inaad dhacdo biyaha ku dhacdo inaad ka baqdo maahane haddii aad ka baqdo de awoodid wey araabicu rukniga iyo tirka afraad qiraa'atu lfaatixati faatixada in la akhriya weeye isna xadiidka abu hureyre almusiib fii salaati bukhaari iyo muslim baa wuxuu ahaa uma qra maa tayasara maxaka min alqur'aani qur-aanka waxaad awooda akri xadiidka qur-aanka o dhan buu itlaaqay waxaa koobayo faatixada kasii dhigaya xadiidka cibaadata bn saamid radi allahu canhu ardaw ee bukhaari iyo muslim isagana wariyeen ee nabigu uu ku lahaa laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaabi laa salaata salaad uma jirto liman lam yaqra qofkii aan akriyin bifaatixati lkitaabi faatixadaan ku akriyo salaadiisa waxba kama jiro qofkaa salaad uma jirto buu nabigu uri sala allahu alay wasalam alkhaamisu rugniga shanaad alrukuucu wey waa inaad rukuucdo faatixada markaad dhamaysato iyo wixii sunanaad ku darayso inaad rukuucda wey xadiidka abi hureyra muslim fi salaati bukhaari muslim ba waxaa ku jiray uma arkac rukuuc xataa tatma raakican inaad rukuucda aada ku xasisho rukuucdii iyo xasilitaankii waa laba kala rugni uma arkac rukuucda waay rugniga dambe tumaaniinada aan ugu sheegay nabigiyo xataa tatmaina ilaa aad ka xasisho raakican adoo rukuucsan saa darteed mubaalifka wuxuu asaadisu ka lixaad atumaaniinatu in lagu xasilo weye fiihi fi rukuuci lagu xasilo xadiidka xadiidkaagi horena xataa tatmain maraakicanba wuxuu tilmaamayaa saa u sii socotay u rukuucayso dib inaad usoo noqotaba lama ogola waa inaad xasisho xasiritaan ay xubnaha dhaqdhaqaaqa daayaala istaagaan oo kala saara soo socodkii forarsiga iyo toositaanka korukaca kala saara in laga helo wey asaabicu rugniga toddobaad alictidaal inaad kasoo toosto way rukuucda athaani ka sideedaadna atuma'niinatu inaad ku xasisho weye fiihi fi lictidaali labada rugnina waa ha isku lamaan yihiino horta rukuucda waa inaad ka soo toosto markaad soo toostana waa inaad ku xasisho soo toositaankaaga iyo fororsiga sujuudda waa inay deganaan xubnahaagu istaageen ay u dhexayso xadiidka abi hurayra wuxuu haysta xadiidkaas uma arfaca ra'saka xataa yastawiya xataa tastawiya qaaima ilaad taagga ku xasisho buhaari muslim baa saxiin ku warinaya kadib kasoo toos rukuucda ilaa aad taagnida ku xasisho oo jirkaagu sinmaa riwaayadka qaarkoodba waxay yihahdeen wayarjica kullu fiqaarin makaanow lafihii dhabarka ee soo yar kala baxay ee taxanaa ilaa mid walba taagniya dib meesheeda uu noqoto wey ataasicu rugniga sagaalaad asujuudu waa in la sujuudo maratayni laba jeer la sujuudo alcashiru ka tobnaadna atumaaninatu waa in lagu xasilo fiihi fi sujuudi waa in lagu xasilo sujuuda iyo ku xasilitaankeedaba iyana xadiidka abi hureyre almusihi fii salaatihi waxaa ku jirtay uma اsjud xataa taطmaئina saajida uma اsjud sujuud xataa taطmaina ilaad ku xasisho saajidan xaalaad tahay bisujuudsan oo sujuudda markaad sii sujuudda hore inaad kasoo laba goor noqoto laba ogoloo laba kala garan waayo ma sii socotay mise waad soo socotay waad sujuuddo waad hoofoorusatay wejigaad dhulka saartay waa inay xubnaha ku xasilaanay dhaqaaqa daayaan kadibna aada soo baxa oo la kala garto toositaanka socodkii socodkii waqti udhexeeya inuu jiro alxaadi cashar rugna ko iyo tobnaad aljuluusu waa in la fadhiisto bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda athaniya cashar rugniga labiyo tobnaadna atumaninatu waa in lagu xasilo fiihi fadhigaas labada sujuudood dhexdooda waa inuu fadhi u dhexeeyo fadhigaana waa inaad ku xasisho soo toositaanka iyo noqoshada waa inay kala socmaan xadiidka abi hureyre laftiahayd uma arfac xataa tactadila qaa'ima xataa tactadila jaalisan dheh ilaa aad ka fadhiisato fadhiiso ilaa aad fadhiga ku ekaato ood ku xasisho athalitha cashar rugniga saddex iyo tobnaad altashaahud alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeya wey xadiidkii saxaabo badan laga wariyey imaamu muslimna saxiixiisa can ibni cabaas inuu ka wariyey ibni mascuudna ay ka wariyeen baa wuxuu ahaa kaana rasuulu llahi sal ly slam yucallimuna atashahuda kamaa yucallimuna suurata min alqur'aani nabigu wuxuu noo beri jiray ataxiyaadka sida suuradda qur-aanka uu noo baro oo kaleeto wey alraabica cashar rugniga afar iyo tobnaad alqucuudu waa in la fadhiisto fiihi ataxiyaadkaas ataxiyaadkaa taagnaha ku akrin dee lama ogola fadhi baa lagu akriyi waayo u fadhiisan jiray fadhi buuna ku akriyi jiray wuxuuna ina yidhi sida ay bukhaari iyo muslimba wariyeen saxaabiga can malik ibn alxuwayrith radi allahu canhu ardaah nabigu wuxuu ina yidhi salluu kamaa ra-aytumunii usalli salluu utukada kamaa ra-aytumunii sa adii aragteen usalli anaa u tukanaya nabiguna wuxuu u tukan jiray fadhigu ku atixiyaata jiray alkhaamisa cashar ka shan iyo tobnaad asalaatu cala nabiy sala ly slam nabigana lagu saliyo fiihi ataxiyaadkaas ataxiyaadka u dambeeya nabiga inaad ku salidana waa laga maarmaan qur-aanku wiina farayo yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman amarkaa wujuub meel si gaara ah loo magacaabayna salaada ataxiyaadkeedaa jira nabigana saxaabadu waa kay markaa yidhaahdeen haddaan saan makuugu salliyay na garanay siduu iskugu salaam na garanay saan kuugu sallinaa salaadayada dhexdeeda markaasuu sida loo salliyaya bari sal slam halkaa waxaa lagan kartay saxaabaduba aayadda waxay ka fahmeen atixiyaadka in loo jeedo assaadisu cashar saadisa cashar ka lix iyo tobnaad assalaamu salaama naqsigii aad kaga baxda salaada weeye wa xadiidka cali ibn abi aalib imaamu axmed abu daawuud tirmidi ibnu maaja iyo bayhaqi iyo keyrkoodba wariyeen sheekh albanina ku saxiiyey anwaanu qaliilka saddex boqol iyo kow as salaati tahuur wa taxriimuha takbiiru wa taxliiluha tasliim ruuxa slam salaada waxaa lagu furfurtaa furaheedu waa inaad tahaaro qabto xirashadeeduna allahu akbar wey ka bixitaankeedana assalaamu calaykum wey midda hore baa rugniga talabaad waa sunno asaabica cashar rugniga ugu dambeeyana atartiibu salaada inaad saa u kala hormariso waay oy takbiirtu horeyso oy faataxadu xigto oo rukuucdu xigto oo sujuuddu dambayso ilaa akhirihi intaan soo maray o dhan haddaan laakiin aad tiraa atixiyadkan ka bilaabi kadibna sujuud rukuucdan ku xishiin kadibna sujuud baa nima kadibna faatixan akri waxaas lagama ogola de cibaadadsaa kuma soo aroorin ayib maadaama rugniga u horeeya ee salaada aynu aniyatu weeye axkaam niyadii la xidhiirdha ayuu halkan mualifku inoogu daray raximah llahu tacaala faslun buu yihi anniyatu niyadu halaatu darajaatin saddex darajo iyo saddex kale heer weeye ko idaa kaanat isalaatu salaadu haddii ay tahay fardan waajib wajaba waxaa waajib qasdulficli ficilka inaad u qasadaa waajib inaad tukasho u qasadaa waajib oo inaad tukanayso watacyiin salaada ay tahay ma duhurba ma casarba ma maqribba waalfardiyatu farad iyo waajib inay tahay intaa inaad niyootaa waajiba horta inaad tukanaysaad waad niyoon inay faral tahayna waad niyoon salaada ay faral kasii tahayna waad niyoon hadday nadar tahay inay nadar tahay baad niyoon hadday duhur tahay inay duhur tahay baad niyoon hadday casar tahay casar baad niyoon saas darteed waayo qasadka salaada inaad tukataa waa waajib tukashadii sunna iyo farad bay udhaxaysaa farad inaad niyootana waa waajib faradkiina shan salaadood iyo kuwa lagu nadarayay udhexeeyaa inaad ti hoos usii cagashana waa waajib in kaanat isalaatu salaadu hadday tahay fardan waajib hadday tahay wajaba waxaa waajib qasdulficil ficilkiibaa inaad tukanaysa waa midda aynu ku cabiraan fuqahada shaaficiyadu oo salli waa tukanayaada wey watacyiinu salaadii caynaa cayinto iyo wal fardiyatooda faradka ka horeeye inaad farad niyoto farda kada adduhri markaa leena tacyiinkii waa laba in kaana haday tahay salaadu naafilatan sunno mucaqatatan oo waqti leh ka raatibatin salaad raatiba weeye salaadaha faradka salaadaha sunanka ee ka horeeya ka dambeeya raatiba la yihahda oo joogtada ah aw daati sababin ama salaad sabab le wey salaad roobdoon iyo qorax madoobaad iyo loo tukanayo weeye wajaba waxaa waajiba qasdulficli ficilka inaad u qasado inaad tukanayso watacayiinu midda ay tahay raatibiya inaad kala sheegto weynkaan haddii ay tahay waa noocii saddexaad naafilatan sunno mutlaqatan oo mutlaqoon wakti gaar iyo sabab gaara ku xidhnayn salaadaha barqaliga iska tukada duxada marka la dhaafo iyo salaatuleilka la iska tukada farabadan hadday tahayna wajaba waxaa waajib qasdulficli ficilka inaad u qasada faqad keliya inaad tukanayso unbaad niyoon saddexdaas darajo ayay niyadu yeelataa haddaba wuxuu iswaafajinayaa saddexdii darajo iyo siiqadii inaga shaaficiyadu marka la tukanayo usalli la dhihi jiray buu iswaafajinayaa wuxuu i alficlu qasadka ficilka loo qastayan sheegayno usallii weeye watacyiinuna duhran aw casran weeye waalfardiyatuna fardan inaad tiraado weye hadduu aad calaa kulli xaal shaaficiyadu say dheheen aad la yidhaahdo usallii waxaan tukanayaa waa tukashadii farda duhri duhur farad aan tukanaya saddexdii qayboodba ee tacyiinka tahora ah waa la timid haddaa tani usalli raatibata duhrina tacyiinkii iyo qasadkii ficilka waa la timid usallii allahu akbar haddaad tiraahdana sunnadii mutlaqa a ah wey intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa darsigeennii iyo cashirkeennii toddobaad ee kitaabkii safiinatu salalahaa insha allahu tacaala cashirka dambe intaan sayga imanayno khayr baan idinku ogahay wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed rasul slam subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka wa atuubu